assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo labaatanaad ee kitaabka wa can ummi haabit kabsha binti haabitin ti ti xasan ibni qays ibni haabitin radi allahu canhumaa eh, radi allahu canhu wa canha qaalat dakala calaya rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka allah ii soo galay fashariba wuxuu ka cabay min fii qirbatin mucallaqatin qaa'ima min fami qirbatin mucallaqa qarbad derbiga suray sudhnayd afkeeduu ka cabay isaga oo taagan fa qumtu ilaa fiiha afkeedii baan u kacay meeshii afka uu saaray faqatactuu markaasaan gooyey meeshii afka uu saaray bay intay midda qaatay ee soo goosatay iyadoo barkaysan ay soo laaraysa rawa tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix صaxiix وهو كما قال فالحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة ومشكاة المصابيح ومختصر الشمائل المحمدية marka xadiidkan kada afkan uu nebigu sal ly slam laba arrimood buu isku daray oo labadaba nahyi ku soo arooray si uu u caddeeyo inuu nahyigaasu uu nahyu tansiih ahaa ee aanu nahyu taxriim aanu ahayn mid waxa weeye taagneeda lagu cabo midka kalena waxa weeyaan in qarbadka afka la saaro wa inamaa qatacathaa waxay u goosatay haweenaydaasu radiallahu canha umu haabite litaxfada mawdica fami rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam watatabaraka bihi inay xifdido ay dhaqaalayso meeshii nebiga sala allahu alayh waali wasalam afka uu saaray iyo inay barakaysato watasuunahu min alibtidaal in lagu ciyaari iyo inay ka ilaaliso وhda الxadيiث maxmul عalى bayaani الjawaaz xadiidkan kale waxaa lagu fasirayaa in arrintaasu bannaan tahay inuu caddeeyo rabay wاlxadiiثaani saabiqaan labada xadiid ee hore ee اkhtinaaska nahyinayayna libayaani الأfضل والأkml wallahu aclam baabu karaahaة الnfki fi الsharab necbaysiga la necbaystay in la afuufo sharaabka la afuufo can abi saciid اlkhudriy radi allahu canhu ana nabiya sal ly slm nahaa can alnafqi fi sharaab sharaabka in la afuufo buu nahiyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi laa alqadaata araaha fi linaa saxarka yaan ku arkayaa weelka faqaala markaasuu yidhi ahriqaha daadi intaa hore balqi oo ka daadi qaala markaasuu yidhi innii laa arwaa min nafasin waaxid hal neefsasho keliya anu kuma ombaxayo qaala fa faabini اlqadaxa idan can fiika haruubka ka foge marka afkaaga ka fogeeyo dibadda ku neefso ee ku dhex neefsanin gudaha saas marka macnaha waxaa weeyaan sharcigu inuu ilaalinayo caafimaadka dadka waxyaalaha inuu ilaalinayo iyo nadaafada inuu ilaalinayo lianno sharaabkii haddii uu afuufo neeftaas ka soo baxaysa uurkiisa ka soo baxaysa jaraasiim iyo waxyaalahaas inay la socdaan baa iska suurowda qofkii arkaaye kale inuu ka yaqiiqsada iska suurowda candhuuf candhuuf iyo wax saas inay soo raacdo rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala fi xadiidu صaxiix صaxaxahu alalbaniyu fi صaxiixi اljaamic الصaغيir وعن ابن عabاس رضي الله عنهma أن النبya صلى اه عليه وسلم نahىa أn يتنفسa في الإناء weelka in lagu dhex neefsaduu reebay أو ينفka فيha ama la afuufo in lagu dhex neefsaday in la afuufoba waa reebay rawaه الترمidي وqاla xadيiث xasن صحيiح وهuوa كama qاal waa xadiiث صحيiح ah oo waxaa صحيixiya شheekh الألباني في صحيح الجامع الصغير و في إrواء الغليل و في silsilaة الأxaadiiث الصaحيiحة باب بيان jawaazi shurbi قائمة وبيان أن الأكمل alakmala walafdala shurbu qaacida reebidda la yska reebay aan laakiin taxriim aan ahayn in taagni lagu cabo iyo inay sida wanaag maya kan waxaa weeye inay bannaan tahay in taagni lagu cabo iyo inay sida wanaagsan ee kaamilnimada badan oo ay tahay in fadhiga lagu cabo laakiin taagnida ayna reebnayn fiihi xadiidu kabshata saabiq xadiidu kabsha binti saabit ee marka dhoweed inoo soo hormaray ee nebigu sal alay slam intuu gurigeeda soo galay qarbad derbiga sunnayd uu taagnay afka kaga cabbay ee meesha ay goosatay radia allahu canha ayaa ka mid a ah. wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala saqaytu nabiya sal sala allahu alayh waali wasalam min zamzama zamzam baan ka waraabiyey fashariba wa huwa qaa'im muttafaqun caleyh wuxuu cabbay isagoo taagan xadiidkan kada isagoo taagan buu cabay taasu sax ma aha lianno raakib u ah nebigu sal sl hashaa taagnayd mooyaane isagu ma aanu taagnayn ee hashuu fuushanaa hashuu ku kor fadhiyey laakiin xadiidka kabsha iyo xadiidka soo socda iyo kuwaasaa caddaynaya in uu taagni ku cabay oo taagni in lagu cabaayo ay bannaan tahay nahyina waa jira wa can الnazaal bni sabra radi allahu canhu qaal utiya caliyun ataa caliyun radia allahu canhu cali baa wuxuu yimid markuu amiira almu'miniin ahaa baabu raxba raxbatu masjidi alkuufa ayuu ka wadaa halkaasuu yimid fa shariba qaa'iman isagoo taagan buu cabbay wa qaala wuxuuna yidhi inii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam facala kamaa ra'aytumuunii kamaa ra'aytumuunii facaltu rasuulka allaan arkay sala allahu alayh wali slam isagoo sameeyey sidan aan sameeyey oo taagni ku cabay baan arkay rawaxu lbukhaari weliba wuxuu ku daray dad baa necbaysta inay taagnida wax ku cabbaan aniguna waxaan arkay rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam oo taagni ku cabbaaya ayib waana xadiidku marka waa saxiix bukhaari baa <clears throat> wariyey an ibn cumar radi allahu canhuma qaal kuna naakulu calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayhi waali wasalam wa naxnu namshi waan cuni jiray waqtigii nebiga sala allau alay slm anagoo soconayna wanashrabu wanaxnu qiyaam waanan cabbi jiray anagoo taagtaagan rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix waana sidaa u sheegay xadiidku saxiix weeyo saxaxu lalbani fi saxiixi muxua ibni maaja wa mishkaati lmasaabiix ayb marka in taagnida wax lagu cabo waa bannaan tahay laakiin nahyina oo kusoo oror nahyigaasu ma aha nahyu taxriim wacan camr bni shucaybin can abiihi can jadihi waxa weeye jidkaasuna wa cabdullahi bni camr bn alcaas weeyaane radia allahu canhuma qaala ra'aytu rasuul lah sal l slm yashrabu qaa'ima wa qaacida waxaan arkay rasuulka alla sala allahu alayhi waalihi wasalam isagoo cabbaaya taagni iyo fadhiba ku cabbaaya yaan arkay rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidkuna waa xasan ee صaxiix ma aha صaxaxu اlalbani fi صaxiixi tirmidi fi saxiixi sunati tirmidi yuu xasan ka dhigay xasanna kole haduu yahay marka xujo weeyaan xadiidkii cali buu marka kana waafaqsan yahay dhanka oo taagni ku cabidda ah iyo xadiidkii kabshaba wacan anasi radi allahu canhu can الnabiyi sal ه alay slam anahu nahaa an yashraba arajulu qaa'ima wuxuu reebay inuu ninku ku cabo isagoo taagan qaala qataada qataadata bn dicaama sadusi basri ee xadiidkan kada ninka ka wariyay anas a radi allahu canhu yaa wuxuu yidhi faqulnaa lianas anas baan waxaan ku nidhi falaklu cuntadana intay taagnid in lagu cunana qaala markaasuu yihi daaka asharu ow ahbat buu rawahu muslim kaasaa ka xun buu yidhi mise kaasaa ka shar badan buu yidhi in lagu cuno taagnida lagu cuno yani kasii liita lakin isna waa bannaanyahay okay ka ibnu cumar uu leeyahay anagoo soconna ayaan wax cunaynay wa fii riwaayaةi lahu yani limuslim ana nebiya sala اllau alay slam zajara can shurbi qaa'ima wuxuu ka canaantay oo ka reebay in wax lagu cabo taagnida lagu cabo xadiidkan kada waxaa kaloo wariyay abu daawuud iyo tirmidi iyo abu daawuud aطayaalisi iyo axmed idaarimi ayaa wariyey muxu aha iyo ibnu maajah weliba waa aلطaxaawi wadiya اlmaqdisiyu fi lmukhtaar intaasoo dhaniba waa wariyeen xadiidku marka صaxiix weeyaan ayb wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sl ly slm laa yashrabanna axadukum axadu minkum yaanu cabbin qof idinka idinka mid ahee qaa'iman isagoo taagan faman faman nasiya qofkii ilaawo oo taagnida ku cabbaayo falyastaqi ha iska qaaciyo ha iska soo muntajiyo rawaaxu muslim intanoo xadiid ah oo dhan marka waxay sheegayaan nahyi baa ku soo arooray marka laakiin xadiidkii kalen soo marray baa nahyigaasu nooca uu yahay yay caddaynayaana marka xadiidtu waxba isma khilaafayso waxaa jira marka xadiid kale oo arrin kale isaguna reebay baa jiro oo waxa weeyaan meesha fantaxda ah ee weelku uu ka jaban yahay ee ka fantaxda ku leeyahay in laga cabo iyadana xarubku meeshuu ka jaban yahay marka xadiidkuna wuxuu leeyahy nahaa an yunfaka fi الsharaab aw yushraba min hulmati اlqadax wuxuu leeyahay aw udunihi wuxuu reebay in sharaabka la afuufi iyo in laga cabo meesha fantaxda weelka ah iyo meesha dhegta agteeda in laga cabo kaasuu nahiyey waxaan wariyey الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنهما oo mxua xasan weeyaan waxaa xasan ka dhigay الشheikh الألباني في صحيح الجامع الصغير wa الصحيiحة baabu استحبaabi كون saaqi الqوم آakhirahم شhuربا qofka uu mxua dadka waraabinaya ee sharaabka u shushubaya shaah ha ahaado ama maraq ha ahaado ama caana ha ahaado ama biyo ama casiir wuxuu yahayba inuu ahaado qofka ugu dambeeya sidii axaadiidkiina aan ku soo marray abu hurayra wuxuu ahaa ninka ugu dambeeyey buu ahaa kolkii maaragtay xadiidkii muxuaha dheeraa ee mucjizada weyn lahaa ee caanihii alla barakeeyey ahaa abu hurayra radi allahu canhu isagaa ugu dambeeyey isagiina nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kasii dambeeyey wa can abi qataadata radi allahu canhu can الnabiyi slى اllahu alيyه wali waslama qaal saaqi اlqowmi aakhiruhum dadka ninka waraabinayaayo isagaa ka ugu dambeeya yani shurban xagga cabitaanku ka wada rawahu tirmidi wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix wa huwa kama qaal waa xadii xasan xadiidku صaxiix weeyaan waxaa kaloo wariyey ibn maajah wطabarani fi اlأwsط wa alqudaaci fi musnad الشihaab waxa weeyaan wuxuuna ku صaxiix ku dhigay sheikh الألbani fi صaxiix الjaamiع الصغيr wغayr baabu jawaazi shurbi min jamiici اlأwaani الطaahira weelasha daahirka ohoo dhan muxuu ahaye banaanashaha ay bannaan tahay weelasha daahirka oo dhan in wax lagu cabo غayr الdahabi wاlfida aan dahab iyo fida ahayn hadduu yahay macdan hadduu yahay iyo hadduu dhalo yahay iyo hadduu qori yahay iyo hadduu galac yahayba in lagu cabo wa jawaazu اlkarci iyo raqidha banaanaanshaheeda in biyaha la raqo wa huwa shurbu bilfami min annahri wa gayrihi waa in afka lagaga cabo webiga iyo wixii lamida biyihii durdurka iyo afka la saaro bigayri inaa-in walaayad isagoo sacabana lagu cabin waalna la darsanin kaasaa la yidhaahaa karci la yidhaahaa wa taxriimu isticmaal awaani الdahabi wاlfidati fi shurbi wاlأkl wالطahaara wasaa'iri wujuhi اlisticmaal iyo xaaraamaynta weelasha dahabka iyo fidada in iyaga lagu isticmaalo cabid iyo cunitaan iyo kuwaysaqaadid iyo kuqubaysi iyo sinaba in lagu isticmaalo xaaraamaynta la xaraameeyey can anas radi allahu canhu qaala xadarat الصalaaة salaadii baa gashay faqaama man kaana qariiba daar waa kaceen dadkii guryahooda ay dhowaayeen ilaa ahli cidhiisii buu kacay wasaqaad u doontay wa baqiya qowmun rag baa soo hadhay oo mindhaa guryahooda ay fogaayeen fa utiya rasuulu llahi sal l rasuulka alle waxaa loo keenay bimikdabin min xijaara miqdab waa kuwa ka lagu maxaa lagu qoysto weeyaan cillaanka ay haweenku ku qoysanayo weeyaan oo dhagxan ka qoran yaa loo keenay fasaqura almikdabu wuxuu ka yaraaday mikdabkii weelkii isaga ahaayo an yabsuta fiihi kafa inuu gacantiisa geliyo ayuu doonay gacanta dhex dhigo marka weelkii mid yar buu ahaayo inuu gacantii geliyo faraha ku dhex fidiyo waa ka yaraaday markaasuu farisin oo duuban yuu sidaa ku geliyey fatawada'a alqowmu kulluhum raggii oo dhan baa wayse qaatay baa alla barakeeyey biyihibaa baa kasoo burqaday gacantiisa markaas ayay raggii ka weyse qaateen qaaluu markaasi waxay ku yidhaaheen raggii maqlaayey xadiidkan kada maqlaayey iyo anaskii radiallahu canhu xadiidka wariyay ku yidhaaheen kam kuntum imisaad ahaydeen qaala hamaaniina wa ziyaada waxaan ahayn siddeetan iyo dheeraad baan ahayn weel yar oo gacanta inuu geliyaba ka yaraado oo gacanta ku dhex fadiyo ilaa gacantii inuu dhuubo oo faraha cardeedu isaa u geliyo mooyaane baa sa alla u barakeeyey oo intaasoo raggii ka weyse qaateen mutafaq عalayh wa hadihi riwaayaة الbخaarي wa fii riwaayaة لmslim ana nebiya sal ly slm dacaa biinaa'in min maa weel biyaabuu dalbaday fautiya biqadaxi raxraax waxaa loo keenay muxuu ahaa haruub oo sabkalaxsan yani aan salkiisu aanu fogeyn salkiisu uu uu dhow yahay marka muxuu ahay afkan waa ka dhuubnaa marka guduhu ka yar ballaarnaa laakiin waa ma aanu mid dheer ma aanu ahayn fiihi shay-un mima wax biyihi ay ku jiraan yani wax yaroo biyi ah fawadaca asaabicahu fiihi farihiisa ayuu dhex dhigay qaala anasu radi allahu canhu fajacaltu anduru ila almaa waxaan bilaabay inaan fiiriyo biyihii oo yanbucu min bayni asaabicihi farihiisa dhexdooda kasoo burqanaya faxasartu waxaan ku qiyaasay man tawada'a inta ka wayse qaadatay maa bayna sabciina ila hamaaniin inta u dhaxaysa toddobaatan ilaa sideetan qiyaasay dadka cabay ee ka wayse qaatay وعn cabdاللahi بni زaydi radي allahu canhu qaal ataana الnabiyu sal ly sl nabigaa noo yimid faأhrajnaa slى الlahu عalيه wali wslam faarajnaa faأkhrajnaa lahu waxaan usoo bixinay maa'an biyo fii tawrin min sufrin muxa baaf oo weel baafka oo kale weeyo dharka iyo lagu dhaqdo oo min sufrin yani nuxaas ah fatawada'a waa weyse qaatay rawaahu albukhaariy marka xadiidkii hore wuxuu ahaa nebigu sala allau alay slam wuxuu ku weyse qaatay weel dhagxan weel dhagax ka qoran kana weel nuxaasuu ku weyse qaatay marka weelasha noocaas oo kale in lagu weyse qaatay inay banaantahay tahay mooyaan weeyaanoo yani dahab iyo fida unbaa mamnuuca mooyaane weelasha kale oo dhan ama ha ahaadeen alaab qaali ah laga sameeyo ama mid liidata الsufru bdmi الصaad ويجuuزu kasruha wahuwa النuxaas والtawru kalqadax wa huwa bالtaaءi الmuhanaati fوq وعn jaabirin radي allahu canhu ana rasuula اlah sl ly slm dakla عalى rajuli min alanصaar nin ansaareed buu usoo galay nebigu sal ly slam oo beertiisii buu usoo galay wa macahu saaxibun lahu qof saaxiibkiisa isagoo la socdo faqaala rasul lah sal ly slm markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi in kana cindaka maaءn baata hadihi اleylata fii shanihi haddii aada hayso biyo oo xalay ku bariyey qarbadiisii shanni waxaa la yidhaha qarbad qarbada oo duuga ah baa la yidhaha biyaha daadaadinaysa dhidhiicanaysaa la yidhaahaa ayb haddaad hayso yani mid biyo ku bariyey qarbadka ku bariyey na soo waraabi weeyaan wailaa karacnaa haddii kales waa raqaynaayo biyahankada beerta dhex socda ee lagu waraabinayo yaan jilbaha intaan u dhigana ka cabaynaa rawaahu albukhaariyu wa shanu lqirba kullu qirba mih alqirbat albaaliya weya mida duuga ah marka hadda halkan waxaa wey nebigu sal ly slam wuxuu yidhi haddaadan haynin weel xalay ku biyo weelkiisa xalay ku baryay afkaygaan iskaga cabaynaa marka nabigu sal ly slm takalluf iyo waxyaalahaas iyo iyo kibir iyo midna kuma jirin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka in arrintaasu bannaan tahay taasuu sheegaya baashantada marka qirbadiihi waxay tahay way biyo qabowdoo biyaha aad bay u qaboojisaa marka mid xalinimadii biyaha ku bariday haddii la helo biyaheedu aad bay u qaboobaan lahayn oo u fiicnaan lahayn wa can xudayfata radi allahu canhu ana nebiya sal l slam nahaana can alxariiri wاddibaaji washurbi fii aaniyati dahabi walfida rasuulka alle sala allau aleyh waali wasalam wuxuu naga reebay buu yidhi muxuu ahaa xariirta iyo diibaajka diibaajkuna waa nooc isaga naftiisu xariirta ka mid ahoo wuxuu leeyahy thawbun sudaahu wa luxmatuhu ibriisan ibriisankuna waa nooc xariirta ka mida weeyo taasuu naga reebay washurb fii aaniyati dahabi walfida iyo ku cabid lagu cabo weelasha dahabka iyo fidada ah wa qaala wuxuuna yidhi hiya lahum fi dunyaa hiya weelashaasu lahum iyaga u gaalada isticmaal ahaan fi dunyaa walakum fi laakhira idinkuna aakhiraad ku leedihin muttafaqun caleyh oo jannada weelasheeda iyo alaabteeda iyo xataa guryaheedu dahab iyo fido iyo bay ka samaysan yihiin marka saas daraaddeed baa marka nicmo iyo taladood iyo raaxo iyo waxaasna way tusinayaanoo waxay qalbi jabinayaan dadka masaakiinta dadka masaakiinta iyagu waxay cunaan nala waxay wax ku cunaan la markay arkaan kayrkood oo weelashoodii kulagta macalqadahay wax ku cunaayeen iyo suxuuntoodii iyo dhariyahay wax ku karsadaan iyo uu fido iyo dahab uu yahay aad bay u qalbi jabayaan weliba dadka muslimiinta bay ku cidhiiriyaan dahabka iyo fidadu waa kuwa wax lagu qiimeeyo ee iyagu wax lagu iibsado weeyaan ee dhaqaaluhu ku socdo marka haddii dadka aqniyada iyo umarada iyo waxyaalahaas loo fasaxo waxaasay marka eh, waxyaalo fara badbadaan ayay dadka oo lacag laga dhigan lahaa lagu intifaaci lahaa iyo dadka ka xanibi lahaayeen wa fii riwaayatin limuslim ina aladii yaakulu aw yashrabu fii aaniyati alfidati waadahab qofka wax ku cunaaya ama ku cabbaaya weel dahaba ama fida ah wa fii riwaayatin lahu man shariba fii inaa'in min dahabin aw fida fainamaa yujarjiru fii baطnihi naara jahannam wuxuu kaga qurjuc qurjuc siinayaa calooshiisa calooshiisa uu gelinayaa naar jahannam ma aha sharaab waxaasee marka waa naar marka naar buu ilan noqon doonaa weeyaanoo naar buu sabab ugu noqon doonaa marka kaasoo kale waxaa la yidhaahaa tasmiyatu shay bismi sababihi bismi musababihi shayguu sababkii u noqonayay oo magaciisa loo bixiyo weeyaan saasuu markaa rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu labadaa weel uu u xaraameeyey ummaddiisa oo dhan rag iyo naagaba waa ka xaaraan bay yihiin laakiin xariirtii dibaajka iyo sabraqi iyo kuwa iyagaan soo sheegnay iyagu xagga xidhashada ahayd waa ragga mooyaane haweenku kuma jiraan dahabkuna waa sidoo kale oo kaatunta iyo silsilada iyo waxyaalahaas haweenka waa u bannaan yihiin raggase waa ka xaaraan muxallaq iyo hayru muxalaqna ma kala duwana marka mana una kala qaadin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh dadka ma aanu kala qaadinoo madax iyo minja uma kala qaadinoo madaxda iyo mulugta iyo boqoradii iyo waxyaalahaas iyo madax way u bannaan tahay ma aanu dhihin ee eewaxa weeyaan ummadda oo dhan buu simay nebigu sala allahu alayh waali wasalam marka waxay ku kala duwan yihiin oo loo yidhaaho boqorka ama madaxweynaha ama amiirku fargashi dahab uu buxiran yahay oo sharcigaa u ogol oo waxyaala sidaasa been been weeye waxba kama jiraan isku mid weeyaan dadka muslimiintu weliba dadka madaxda iyaga ayaa la rabay inay masal u noqdaan ummadooda oo xaramta ay ka fogaadaan waxaaba la sheegaa dadka qaarkood madaxda iyo waxyaalaha qaarkood inay xataa masquullada ay gelayaan iyo waxyaalahaas weelashay ku isticmaalaan iyo ashtariga ay ku damiyaan sigaarka ku dansadaan iyo sigaarka afkiisa hore ay ku rakibaan waxyaala yaale sidaa iyo qalinka ay wax ku qorayaan iligiisa iyo waxyaalahaas inay dahab yihiin oo qaali aho badan lagu iibiyo ama loogu sameeyo yaala sheeg waxaas oo dhanna wada xaraam weeyaan waxaana jirta dhalinyarada muslimiinta meelo badan oo caalamka islaamiga ka mid a ah intay dhalinyarada gaalada isku shabaheen inay kuwa silsilada xidho iyo kuwa fargashi dahaba xidho iyo huwa maxaa ahaayey bahasha dublat اlkhuطuba ay yidhaahaan ama dublat الzawaaj ay yidhaahaan fartaa ugeliya haweenkooda ugeliya ama haweenkooda farta ugeliyaan iyo waxyaala sidaasahoo dhaqan dhaqan gaalaad ah oo dadka muslimiinta dhallinyaradoodii aada meelaha qaarkood uga soo galay ayaa jira waxaasoo dhan marka xaaraam weeyaan waa inay ka fogaadaan dadka dhallinyarada gaar ahaan kuwa jooga dhulalka gaalada joogaayo waa inayna ku dayanin gaalada waxa ay samaynayaan ee waxa ay gaalada ku arkaan ay ka fogaadaan ilaa wuxuu sharcigoodu baneeyey oo gaalada aanu khaas ahayn inuu yahay mooyaane marka gaalada in lagu daydo waa inay aada iyo aada isaga ilaaliyaan dadka muslimiinta ahee dhallinyarada u badan ee tacliimta yar ee rag iyo haweenba leh ee tegaya dhulalka gaalada waa inay iska daayaan dhulalka tagitaankooda waxyaalo xun oo dhaqanno xun oo aan sharciga ku bannaanayn bay ku arkayaanoo marka laga yaaba iyagoon cilmi ulahayn de marka inay iskaga daydaan baa laga yaabaa waa inay iska ilaaliyaan waxyaalaha noocaas oo kale ah beledka gaalada hortara waa inay iska joogaan kiisa kulkaa joogaayo waa inuu isaguna ka soo noqdo oo beledkiisa u soo noqdo waa inuunu intaa uu joogo iska ilaaliyo gaalada in dhaqankooda in la qaato oo lagu daydaa inay xaaraan sharciga ku tahay waa inuu ogaadaa baabu kitaabu libaas muxuu waxa la xidho ayaa libaas la yidhaahaa ama dhar ha ahaado ama kaba ha ahaado ama xuli ha ahaado xataa gogasha la goglada iyo go-yaalka habeenkii la huwada iyo barkinta iyo joodariga iyo kulli waxaas oo dhan libaaskay soo gelayaan baabu istixbaabi athawb alabyad sunnaynta la sunneeye la jeclaystay mara mara cad in la xidho oo laba go ha ahaadeen ama macuus cad ha ahaato ama shaati cad ha ahaato ama qamiis cad qamiiska cad baana ugu fiican wa jawaazu alaxmari walahdar waalasfari waalaswad intaasoo midabo oo dhanba inay bannaan yihiin midka guduudan iyo ka cagaaran iyo ka jaallaha ah iyo ka madow intuba haddii aan wax kale oo xaaraameeya aanu jirin midab ahaan inay u bannaan yihiin laakiin uu ugu fiican yahay marada cad wa jawaazuhu iyo bannaanaanshihiisii libsigaas uu bannaan yahay min quطnin wa kattaanin wa shacrin wa suufin wa gayriha ila alxariir xariirta mooyaane wixii kale oo laga sameeyo oo ama cudbi ah ama dhogor ah ama timo ah ama wuxu uu yahayba raabo geel ah mid walbaba inuu bannaan yahay xariir wixii aan ahayn qaala allahu tacaala yaa banii aadama qad anzlnaa عalaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr bani aadama waxaan idiin soo dejinnay hu oo cawradiinna qariya hu cawradiinna idiin astura oo cawradiinna dadka ka qariya yaan idiin soo dejinnay wariishan iyo waxaad isku qurxisaan marka dharku ziinana waa yahay waa tii aayaddeena ay ahayd yaa bani aadama khuduu ziinatakum ziinadana marka dharkaa la sheegaya ziinana waa yahay oo cawradana waa qariya cawrada qaawinteeduna waa foolxumo qofka wuxuu ku quruxsan yahay dadka bani aadamku dharka ayuu ku quruxsanya haddii dharka laga dhigo foolxumuu noqonaya jidhkiisu weliba waxaa kale uu yahay quruxun iyo ziinana waa yahay ee qoraxdii iyo dhaxartii iyo waxyaalahaasna waa celiyayo manaafic badan ayuu leeyahay dharku walibaasu taqwa muxuu huga oo taqwada ahna daalika midkaasaa khayrun wanaagsan dharkan daahirka ah la xidho waa fiican yahay oo wanaagsan yahay laakiin alla kacabsiga alla kacabsiga oo isagana hu oo kale lagu shabahayo liannahu wuxuu qariyaa cawraduu qariyaayo naarta alluu ka xijaabaa dadka kaasaa fiican ayb wa qaala tacaalaa wajacala lakum saraabiila taqiikum alxara wa saraabiila taqiikum ba'sakum wajacala lakum alla wuxuu idiin sameeyo idin yeelay saraabiila qumsaan qamiisyaal buu idiin sameeyey iyo hu iyo dhar taqiikum idinka ilaalisa alxara kulaylka idinka ilaalisa kulaylka idinka ilaalisa qawgana yani idinka ilaalisa way baab liktifaa baa kana la yidhaahayo waxaa weeye taqiikum alxara walbarda bay ka dhigan tahay wa saraabiila iyo qamiisyaal oo taqiikum ba'sakum idinka ilaalisa dagaalkiina oo hubka aad isaga dhigtaan oo ku duruucda ahe biraha silsiladaha sidoo kale isu sursuran laga sameeyey weeyaan kaasna alla waa idin siiyey marka huugii manaaficdaasuu leeyahay وعn iبن عabاس رضي الله عنهma أن رsuل الله صل ل سلم qاal اlbasuu min ثiyaabiكم البyاaض ka xidha dharkiina midka cadcad ka xidha faإnaha min khayri ثiyaabiكم dharkiina inta ugu fiican bay ka mid tahay وkafinuu fiiha mawtaakum dadkiina dhintayna dadkiina dhintana ku kafna waa marka khayriyadeedaasu waxa weeyaan sida xadiid soo socda ay sheegi doonaan waxa weye iyadu ma qarsato dharka cad adugu wasakda ma qarsado marka kolkii ay wasakhi taabataba way ka muuqanaysaa marka kolkaasaa la dhaqayaayo hadiyo goor marka nadiifa ay ahaanaysaa dharka kale ee midab kalese waxaa suurowdaa wasakhday qarsanaysaa iyadoo la moodaya inay nadiif tahay inay haddana wasakh leedahay baa suurowda kuna kafna buu lehay dadkeena dhintayna kafan uga dhiga rawaahu abu daawuuda watirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix wa huwa kamaa qaala falxadiidu صaxiixun صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa صaxiixi sunan ibni maajah wa غayrihima wa can samurata radi allahu canhu samurata bni jundub alfazari radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sl ly slam ilbasu lbayaad caddaanka xidha fainahaa aطharu aطyab iyadaa ugu طahaaro badan oo ugu udug badan marka atyabnimada iyo adharnimadaasuna waa sida aan sheegayna weeyaanoo waxayna qarsanaynin wasakdiiya bayna qarsanaynin oo wixii ku jira durba waa la arkaya waa laga zuulinaya wakafinuu fiiha mawtaakum dadka idinka dhintana ku kafna rawaahu النasaaئiyu wاlxaakim waqaal xadiiثun صaxiix wa huwa kama qaal sidaa uu yihi weeye isna صaxiix weeyaano صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiixi sunan ibni maaja wa axkaam اljanaa'iz wa mishkaat اlmasaabix wغayriha وعn الbrاء رضي الله عنه qال kاn رsul ه صل ل sلم marbuuca rasuulka all wuxuu ahaa mid dhexdhexaada gaabni iyo dherer midna aan lahayn laakiin dherer u dhow ayuu ahaa dhexdhexaad dherer u dhow buu ahaa walaqad ra'aytuhu waxaan arkay fii xullatin xamraa badlad guduudan isagoo ku dhex jiro xidhan baan arkay maa ra'aytuhu maanan maa ra'aytu maanan arag shay-an wax oo qadu weligay axsana minhu ka qurux badan maana arag mutafaqun calayh marka xadiidkanu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam dhar guduudan inuu xidhay buu sheegaya marka dharka guduudan waxaa weeyaan inuu xalaal yahay waxaa jira marka nahyi ku soo arooray dharka jaallaha ahee midabka zacfaraanka oo kale lehe mushabac isufra ah iyo kan xumrada aba nabiguna sal l sl inu xidhay waa la sheegay marka sida oo isu waafajinayaana waxaa weye siduu alqaadi shawkani raximah ullah uu u sheegay fi nayl alawtaar waxa weeyaan midka zacfaraanka iyo warsiga labada geed baa mamnuuca mooyaane kuwa kale o dhan mamnuuc maaha وعn abi juxayfata wahb bni cabdillaahi siwaayi radi allahu canhu qaala ra'ytu nabiya sal ly slam bimaka makaan ku arkay wa huwa bilabطx abطxa maka weeyaan ee daba shaaric labطx ay yidhaahaan yaan ku arkay fii qubatin lahu xamraa'a min adam qubadtiisuhoo guduudanoo idiin ah isagoo ku jira fakharaj marka qubbadu waxay ka mid ahayd guryaha loo qaadan jiray safarka iyo baadihii iyo loo qaadan jiray dadka maalqabeenka iyona xataa magaalooyinka dhexdooda ay guryo kaga samaysan jireen khaymada la qurqurxiyay bay ahaayeen marka nabigu sal allau alay slam muxuu ahaa qubad idiin ah ayuu geli jiray oo lahaan jiray kolka qaarkood safarka u qaadan jiray saas marka macnaheedu waxaa weye dad baa sida uu sheegay ibnu ibn اlcarabi abubakr ibn carabi raximah اllahu tacaala dad <coughs> iska dhiga laadiya <coughs> isku sheegaya iyaa guryaha sidaas oo kale ah bay gelidooda iska nasahayeen oo buul xun oo daqsi badan iyo waxyaalahaas ayay naftooda laazimin jireenoo markaasu wuxuu leeya ku canaanta oon yihi rasuulka sala اllau alay slam miyaadan maqal inaa muxuuaha qubad idiina inuu lahaay oo uu geli jiray markaas waxaan arkay bl inuu jahli weyn ku sugan yahay waxaaso dhan waxboona ka aqoon markaas wuxuu leeyahay waxaan ku arkay si oo ku jira fakharaja bilaalu radia allahu canhu bilaal baa la soo baxay biwaduu'ihi biyuhu ku qaadanaya nebigu sal lla alay slam famin naatixun wanaa-in dadkiiba waxay u kala baxeen kuwa muxua dadka kale kusii rushaynaya iyo kuwa iyo waxgale biyaha nebiga sal lla alay slam uu ku qaadanayo yaa lakala lakala dadafi jiray oo loo kala tartami jiray oo gacantana waa loo horsanaya biyaha xubnihiisa ka daadanaya biyihii gacanta uu geliya weelka ku jirayna markuu wasaqaadka u dhammeeyo ayaa la kala booboobi jiray marka dadka waxay ahaayeen mid biyihii wax isaga uun ku filan ka qaata iyo ku ku rusheeya qof kale kusii rusheeya oo saaxiibka sii gaarhsiiya iyo bay kala ahaayeen iyo qof kolku marka wax kale hadduu ka waayo walaalkii gacantiisa intuu soo qabsado ismarmarinaya oo qoyaanka gacantiisa ismarmarinaya ya ahaayeen fakharaja nebiyu sala alla alay slam nebigu waa soo baxay wa calayhi xullatun xamraa waatan marka ula jeedada isaga oo badlad guduudan qaba buu soo baxay kaanii anduru waxaad ii moodaa inaan arkaayo hadda ay i muuqato ilaa bayaadi saaqayhi labadiisa kubcadaankoodii oo ka soo baxsanaa shamar buu ahaayo muxuu geysan jiray ilaan isu saaqayn buu kabaha yuu dharka geysan jiray fatawadaأa waa weyse qaatay waأdana bilaalu bilaal baa adimay fajacaltu waxaan bilaabay atatabacu faahu afkiisa inaan isha la raac raaco haahunaa wahaahunaa xaggan iyo xaggan yani midig iyo bidix yaquul isagoo le yamiina washimaalan xaya calى الصalaaة xaya calى اlfalaaxle ثuma rukizat lahu canaza waxaa loo muday dhulka loogu mudo loogu qotomiyey eebo fataqadama dadkii buu is hortaagay fasallaa wuxuu uu tukaday yamuru bayna yaday hortiisa isagu ay marayaan yani wara'a alcanaza alkalbu waalximaaru dadka ay hortiisa marayaan oo aydi iyo dameerihi ay marayaan laa yumnacu aan qofna loo diidaynin muttafaqu calayhi walcanazatu bifatxi nuun naxwi lcukaaza kaadada iyo burdida iyo waxa lamida weeyaan marka waxa weeyaan lagama celinay ninkaas marka waxa wey leanna qofku hadduu sutro samaysto sutrada iyo isaga in la kala dhex maro ayaa mamnuucahu ka celinaya laakiin sutrada gadaasheeda wixii maraya shaqo kuma leh salaadiisana waxba ma yeelaysa isagana inay ka ceshada maaha wa can abi rimta rifacata bni rifacata bni yafribi atamimi radia allahu can ataymi baan u jeedaa radia allahu canhu qaala ra'aytu rasul lah sal sl rsulka allaan arkay wa calayhi hawbaani akhdaraan laba maro oo cagaaran isaga oo qaba rawaahu abu dawuuda wالtirmidiyu biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaala sheekh الnawowi raximah اllahu taعaalى falxadiiثu صaxiix صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix mxaa sunani النasaaئي calى sharطi muslim wa الsheekh waxaa isaguna صaxiix ka dhigay الsheekh mqbil الwaadici fi صaxiix الmusnad sheekh alalbani isaguna صaxiixi sunan النasaaئي iyo mukhtasar الshama'il الmaxamadiya iyo keyrkoodba waa ku saxiixiyey marka xadiidku saxiix weeyaan وcan jaabirin radi allahu canhu ana rasul lah sl ly slm dakla ywma fatxi maka maalintu maka qabsaday wuxuu galay maka wa calayhi cimaamatun sawdaa isaga oo dul saaranta yani qaba oo xidhan imaamad madow rawahu muslim marka kolkaasna ma aanu ahayn de muxrim ma aanu ahayn waladuu muxrim yahay ma aanu xidhnaadeen cimaamad ma aanu xidhneen miqfarna waa qabay marka miqfarna waxaa la yidhaahaa huudada ama koofiyadda birta ah ayaa la yidhaahaa wacan abi saciid camr bni xuraysin radia allahu canhu qaal kaanii anduru ilaa rasuuli illahi sala allahu alيh waalihi wasalam wa calayhi cimaamatun sawdaa qad arkaa طarafayha bayna katifayh rawahu muslim waxaad imoodaa buu leeyahay saxaabigaasu radi allahu canhu sidii xaaladii iigu sii caddaha iigu sii muuqato hadda inaan arkayo isha aan ku hayo rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam oo cimaamad madow xidhan oo cadaba u yeelay oo labada garab dhexdooda ka sii daayay ka riday cadabadeediina rawaahu muslim wa riwaayati lahu ana rasul lah sal ly slam khaaba annaasa dadkii u khudbeeyey can fatxmaka yani weeyaan wa calayhi cimaamatun sawdaa isagoo cimaamad madow qaba rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam midab gaara ma aanu laasimi jirin laakiin wuxuu ugu jeclaa wuxuu xidho dharka cad oo qamiiska cad buu ugu jeclaa ama xibarada labada nooc buu ugu jeclaa laakiin hadba wixii u sahlanaada wuu iska xidhan jiray marka shiicadu hadda waxay shicaar ka dhigteen dhar madmadow inay xidhaan oo mashlax madow iyo cimaamad madow iyo waxyaalahaas marka taasuna marka waxaa weeyaan laazimidda waxaasoo kale la laazimaayo ibtidaac fi ddiini weeyaan rasuulku sala allahu alيyh wali wasalam ma aanu laazimin nooc dharka ka mida ma aanu laazimin weliba inta badan dharka cad buu xidhan jiray oo u amray ummaddiisaba wa can caaishaةa radi allahu canha qaalat kufina rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla waxaa lagu kafnay fii halaaثati ahwaabin saddex maro biidin oo cadcad saxuuliyatin oo qaryada saxuul la yidhaah yama ku taalla lagu sameeyey min kurfus oo cudbi ah laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiis iyo cimaamatoona ayna ku jirin muttafaqun caleyh qamiis iyo cimaamadu ma ayna ku jirin taa maxaa laga wadaa qamiiskii cimaamadu dheeraad bay ka ahaayeenoo marka shan maro ayaa kolkaa lagu kafnay qamiis iyo cimaamad iyo saddex go saas miyaa laga wadaa mise qamiis iyo cimaamad maba ayna jirin labadaba waanka waa la sheegay kolley ma xadiidku wuxuu sheegay saddex maro ayuu sheegay wasaxuuliya bifatxi siini wa damihaa saxuuliya iyo suxuuliya wa dami lxaa'i lmuhmalatayn hiyaabun tunsabu ilaa saxuul qaryat bilyaman tuulo yaman ku taalla oo dharka lagu samayn jiray taa loo nisbeeyaa wاlkurfus alqطnu cudbida weeyaan وcanha radي allahu canha qaalat kharaja rasul lah sl ly slm daata kadaatin aroor buu ka baxay guriga ka baxay wa calayhi mirطun muraxalu min shacrin aswad muttafaqun rawaahu muslim guriguu ka baxay isaga oo qaba mir fidqad oo maxaa muraxal la kooreeyey yani kooraha geelku ku sasawiran yahay koora geelu ku sawiran yahay oo timo madow ah dhogor madow ah dhogorka riiha iyo waxay lamidabaa shacar la yidhaahaa muttafaqun calayh marka mara sidaas mara madow bu xidhay nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo dhogor riyeed ka samaysan oo weliba musawirana leh musawiranaale laakiin musawiro wax noola ah aan ahayn e hore geel ayuu ah oo ku sawiraa marka musawirada sidaas oo kale ah eh, ee waxba dhibaatooyin male kol haddii ayna eh, ayna ahayn dadka fusaaqda ih iyo wax lagaga dayanayana inay sida funaanadaha qaarkooda waxayla ku soo sawiran yihiin ee kuwa dhalinyarada gaalada iyo kuwa isku shabahaya xidhaan iyo sidaas oo kale ayna ahayn ayna ahayn wax indhaha soo jiidanayo salaadii iyo khushuucdiina zuulinaya ayna ahayn waxba muxuu ahay ubax iyo waxyaala sidaas iyo hadday ku sasawiran yihiin dhibaato male almirtu bikasri اlmiim wa huwa kisa wاlmuraxalu bilxaaءi اlmuhmala huwa aladii fiihi suuraةu rixaali اlbil wa hiya alakwaar waa jamcu kuur iyaduna waa kooraha geela lagu fuulay ee dusha dusha laga saara lagu fadhiista kaasaa la yidhaahaa kuur iyo raxli iyo qatab iyo waxyaalahaas la yidhaahaa wa can اlmugiiraةi bni shucbata radi allahu canhu qaal kuntu maca rasuuli llahi sala اlه alay slm rasuulka alla ayaan la jiray daata leylatin habeen fii masiirin socdaal waa kolkii qaswatu tabuk loo sii socday weeyaan faqaala lii markaasu wuxuu yidhi amacaka ma biyo ma haysaa qultu nacam haabaan idhi fanazla can raaxilati hashiisii buu ka degayoo famashaa waa socday xataa tawaaraa ilaa uu iga libdhay fii sawaadi leyli habeenka mugdigiisii sidaasuuna caadadiisa ahay kolkuu kor tegaayo ma fadhiisan jirin ilaa uu dadka ka lidho ثuma jaaءa waa yimid oo kolkuu soo eh, gutay fa afraqtu calayhi min alidaawa weysadii baan uga shubay idaawa weel yar oo qadarka lagu weyse qaata ee muxuu ahaa la-eg oo oh, jildiyabaa idaawo la dhihi jiray wuu ku marka wuu u weysaysanaye oh, waa ugu shushubaayey ya ya weyso weyso weel biyaha lagu shubto weel fajacala faqasala wajha wejigiisu dhaqay marka qofka in loo khidmeeyo oo kolkuu weyse qaadanayay iyo loogu shushubay iyo dhibaato ma ayle nebiga sal alay slam dhowr munaasabadoodba way dhacday in loogu shushubay almuqira bn shucba ugu shushubayey waxaa ugu shushubay muxuu ahaayey غayrkii sida usaamaة bnu zayd iyo mx rubayc bint mucawid iyo غayr waa ugu shushubay nebiga sal اlه alay slam wa calayhi jubbat min suuf wuxuuna xidhnaa jubbad suuf ah buu xidhnaa jubbad suuf oo shaam lagu sameeyey oo gacmaheedu cidhiiri yihiin ayuu xidhnaa falam yastaطic ma aanu karin an yukhrija diraacayhi minha inuu suxulladiisa kolkuu gacmaha dhaqaya ka soo bixiyo sidaan halkan uga soo bixiyo ma aanu karayninoo way nab bay ku ahayd xataa akhrajahaa ilaahi ka soo bixiyey min asfali اljubba jubbada xaggeeda hoose intuu gacagtii dib u celiyey uu xaggankeeda ka soo bixiyey oo iyadana garbaha ka kala ritay ilan dharbaa ugu hooseeyey fagasla diraacayhi suxulladiisu dhaqay wamasaxa bira'sihi madaxiisu masaxay uma ahweytu waan foorarsaday lianzica khufayhi inaan ka bixiyo labada quf aan ka bixiyo lugaha u dhaqo faqaala markaasu wuxuu yidhi dachumaa fainii adhaltuhumaa طaahiratayn iska dhaafiyo baaahira baa geliyey wamasaxa calayhimaa wuuna masaxay mutafaqun calayhi marka shuruudda waxaa ka mid ah masxa alkhufayn in طahaaro lagu gashado yaa ka mid ah muddadii iyona waa kii noo soo sheegay xadiidkii muxuu ahaaye nawas bni samcaan radi allahu canhu fii awali kitaab awaail kitaab inoogu soo hormaray waa kaan kusoo aragnay wa fii riwaayatin wacalayhi jubbatun shaamiyatun dayiqat lkumayn waxa uu qabay nebigu sal اl alay slam jubbad shaam lagu sameeyey oo gacmaheedu ay cidhiiri yihiin wa fii riwaayatin ana hadihi alqisa kaana fii gaswati tabuuk marka waxaa weeye nebigu sal allahu alayh waali wasalam dharka bilaad gaalaad lagu sameeyey ilaan shaam kolkaas waxay ahayd beled gaalaad bay ahayde waa xidhan jiray waxbana waswaasna isma gelin jirinoo kolkii la soo iibiyo iyadoo cusub hala dhaqo oo ma dhahaynina sidaa lagu soo eebiyey buu isaga xidhan jiray isagiiyo asxaabtiisaba iyagoo xataa marka beryihii ee ay ahayd shaa'ica ay ahayd in lagu rinjiy biyahan lagu rinjiyeynayo rinjigankada lagu midabaynayo dharkankada in kaadi lagu qooyo saasaa marka muxuu ahay la sheegsheegi jiray laakiin waxaasoo dhan looma aabayeeli jireen waa iska xidhan jireen muxuu ahaa cuntada laga keenana waa iska cuni jireen jubnaha iyo waxyaalahaas looga keenayo waa cuni jiray rasuulka sal ly slm baabu istixbaabi alqamiis can umi salamata radi allahu canha qaala kaana axaba ahiyaabi ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam alqamiis wuxuu ahaa nebigu sal slm dharka kuu ugu jecel yahay qamiis buu ahaan jiray anasna wuxuu dhehi doonaa wuxuu ugu jeclaa rasuulku sala allahu alayh waali wasalam wuxuu xidho xibara ugu jeclaa yani dhar macawse ahoo yamani lagu samayn jiray buu ugu jeclaa labadaa noocba marka ugu jeclaa mid walba axbiyada ayay soo gelaysaa marka haddii aan ku aan u geyno xadiidkii hadda ka hor aan soo marray ee caddaanka ammaanaya caddaanka xidha lahaa wuxuu noqonayaa dhar la xidho inay ugu wanaagsan tahay qofka muslimka dhar uu xidho qamiis cad rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkanu xasan weeyaan ayuu dhahay alimaamu tirmidi radia allahu tacaala canhu wa ardaa xadiidka waxaa kaloo wariyey abu daawuud baa isaguna wariyey waana xadiidku صaxiix weeyaan oo الsheikh اlalbani ayaa صaxiix ka dhigay xadiidka fi صaxiix اjaamiع الصغيir wاlxaakim الnaysaburi isaguna xadiidka waa wariyay xadidku waa صaxiix marka baabu صifati طuuli اlqamiisi wاlkumi wاlizaar qamiiska dherarkiisa iyo gacmihiisa inta ay dheerkiisa hoose iyo gacmihiisa iyo gacmihiisa inta ay dherarkiisa hoose iyo gacmihiisa dherarkooda inta ay gaadhayaan iyo hoosguntiga dherarkiisa meesha la geynayo iyo cimaamada darafteeda halka la keenayo iyo wa isbaali shay-in min dalik wax intaa ka mid a in dhulka lagu jiido calaa sabiili alkhuyara xarage iyo kibir daraaddeed wa karaahiyatuhu min hayri khuyalaa haddayna kibriya iska yeelyeel aana ahayn kolay ku tahay inay xun yihiin wa can asmaa'a binti yaziida alansaariya radia allahu canha asmaa binta sakanna waa la yidhaha asmaa binta shakanna waa la yidhaha radia allahu canha qaalat kaana kummu qamiisa rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka alle qamiiskiisa gacantiisu waxay ahayd ila rusqi cumaan cunta cumaan cuntay gaadhisay وrawaahu abu dawud وتirmidي وqaala xadiiث xasan xadiidku xasan weeye ayuu leeyahay alimaamu التirmidi radي allahu taعaalى canه وأrضaه wuxuuna leeyahay wadaadkan la yidhaaho sheekh cabdالعaزiز رabax baa isaguna wuxuu leeyahay rawahu tirmidi rawaahu abu dawud وتirmidiy wa huwa xasan xasan weeyaan buu leeyahay sheekh albani s isagu wuxuu daciif buu ka dhigayaayo waa kaan hadda ka horna soo maray oo sababku ku daciifinayana waxaa weeyaan ninka ka wariyay asmaa binti yaziid oo amawlaheedii shahr ibni xawshab ninkaas sababtiisa ayuu xadiidka ku daciifinaya ninkaasoo sayulxifdi ahaa marka laakiin waa kaan hadda ka horna soo sheegnay xadiidku inuu shawaahid leeyahay oo hanaad ibn sari uu kitaab zuhdi ku wariyey ninka hanaad ibn sari kitaabkiisa taxqiijiyey oo maxamed abuleyf la yidhaahna shawaahiddaas uu sheegay marka uu xasan ka dhigay w can ibni cumara radi allahu canhuma ana nebiya sal ly slm qaal man jara hawbahu khuyalaa lam yandur illahu ilayhi yowma alqiyaama qofkii maradiisa dhulka ku jiida kibir iyo xaraga uu jiida alla maalinta qiyaamaha ma fiiriyo faqaala abu bakrin radia allahu canhu abu bakr baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina izaarii yastarkii hoosguntigaygu hoos buu iga dhacayo kolkuu iga dabco hoos uu iga dabcan nin dhuuban oo wuxuuha miska yaryar oo caataab u ahaa radia allahu canhu maradaa marka hoos uga dhici jirtay ilaa an atacaahadahu inaan ka warhayo oon hadba kor u hinjiyo mooyaane faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam inaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa adigu ka mid miihi dadka kibir iyo xaraga sidaa u yeela marka adigu kuma jirto khuyalaaba horta horeba nebigu yihi salى اllahu alيh wali wasalam rawaahu tirmidiyu rawaahu albukhaariyu warawaa muslimun bacdah muslimna qaarkii buu wariyey waanu imaan doonaa xadiidka oo raqam tmnmiya wa waaxid ayuu ku imaan doonaa marka abu bakrin asidiiqi radiallahu canhu ee u cudur daaraya rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam cudur sidaa ku cudur daartay uu ka aqbalayo waxa weeye kolka hore uu xidhanayo sidii wuxuu u xidhan jiray sharciga ahayd buu xidhanay laakiin kolkii mxua khilqadiisa sidaa iska ahaydoo hoos buu uga dhacaya ilaa korba inuu kor usoo qabta mooyaane marka kor usoo qaban karaadba kor usoo qabanaysaa yaaba waxay tusinaysaa si u dadaalayay laakiin marka dadka kolka horeba ee dharka ku fasilanaya kolkii ay tolanayaan ama kolkay iibsanayaanba ka fiirinaya oo isku dayayo oo haddii uu kubku muuqdo iyo dhahaya muxuuha kan waa gaaban yahay iyo dayiq weeyo waxyaalaha dhahaya ee goorta dambena kolkii la wacdiye lagu waaniya arrintan tala dhahaya anigu uma xidhanayo khuyalaa uma xidhanayo ee mxu waxaan u xidhanayaa satri daraaddii baan u xidhanayaa kuwo sidaas ku dacwoodaba ka mid a laakiin kolkaas kuwaas waxaa la weydiinaya muxuu ka asturayaa cawra ma ahe cawro ma ahe muxuu ka asturayaa marka waxaa la foolxun oo cawro oo kale ay u malaynayaan kubkii inuu qaawanaado marka khuyalaha kaa ka badan muxuu yahay xadiidkan marka can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sal ly slm qaala laa yanduru llahu ila ywma alqiyaama ilaa man jara thawbahu baطra bataran iyo xuyaalahaasina isku mid weeyaan kibirka iyo xaqa diididiisaa batar laydhaha qooqa muttafaqun calayhi waanu soo hormara wuxuu kusoo soo hormaray raqam sitmiya wa sita cashar wacanhu radia allahu canhu can nebiy sal ly slm qaala maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar wixii labada aanqow ka hooseeye hoosguntigiihi naartuu gelaya marka naarta marada keligeed ma gelaysa maca saxiibkeed way gelaysaa iyadiina lagu cadaabaya waxa weeyaan rawahu lbukhaariy وعن أbي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي سلم qاal ثلاثة laa يكلمهم الله يوم القيامة وlaa ينظر إليهم وlaa يزكيهم وlهم عdاaب أليم saddex alla maalinta qiyaamaha ma fiiriyo oo uma dembi dhaafo oo mxua cadaab xanuun kulula way leeyihiin faqara'ahaa rasuulu الlahi صلى اه علي sلم rasuulka alla aqriyey ثaلaaثa miraari saddex goor ba hadalkan ku celceliyay rasuulka all صلى الله عليه ولي وسلم qaala abu dr abu dri baa wuxuu yidhi khaabuu وkhasiruu man hm ya rasuula الlah waa hoogeenoo waa khasaareene waa kuwa kuwaas ya rasuula allah qaala almusbilu wاlmannaanu wاlmunfiqu silcatahu bilxalifi اlkaadib waa ka muxuu ahaye qofka mana sheegadka badan qofka mana sheegadka badan wax alla wuxuu bixiyaba sheeg sheega iyo kan marada muxuu dhulka gaarsiiya dhulka ku jiida iyo ka ku iibgeliya badeecadiisa dhaar been wallaahi inay kan tahay wallaahi inay kan joogto wallaahi waa asli waxaas alle wuxuu iibsanaya oo dhanbaba alla badeecad ka dhigta rawaahu muslim <clears throat> xadiidkan kadu waa imaan doonaayo wuxuu ku imaan doonaa raqam alf wa khamsumiya waa amaaniya wa amaaniin lambarkaasuu ku imaan doonaa fi riwaayat lahu almusbilu izaarahu izaarahudaasuu sii sheegay riwaayadii horese musbil keliya ayuu iska yidhi macnuhuna marka waxaa weeyaan waa la fahmayaa waka waxa la isbaalinaya izaarka keliya maahe marada oo dhan baba baa isbaalku uu soo gelaya ayb w عn ibni cmr radي allahu canهuma عan النبي صl ل sl qaal alsbaalu fi اlإzaari wاlqamiisi wاlcimaamة isbaalku wuxuu galaa hoos guntiga iyo qamiiska iyo cimaamadda cimaamad dheer oo dhulka jiitamaysa sida sida tan afghanistaaniyiintu iyo midda xidhaan aad bay u dheer tahay golka qaarkood dhabarkay soo dhaafaysaa marka taasoo kale oo marka haddii dhulka la gaarsiiyo waa isbaal iyada nafteedu man jara shay-an minhaa qofkii dhulka ku jiida wax intaa kamid a waxaas laxidda ka mid ah, a ah, lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama rawahu abu daawuuda wanasaa-iyu biisnaadin saxiix isnaadin saxiix buu yidhi sheekh annawowi raximah allahu tacaala wahuwa kama qaal xadiidku saxiix weeyaan oo saxaxu اlalbani fi saxiix jaamic sagiir وعan abi jurayin jaabir bni sulaym alhujaymiyi radي allahu taعaalى canhu وarضaah qaala ra'aytu rajula nin baan arkay yasduru الnaasu can ra'yihi dadku ra'yigiisa ay ka fulayaan oo laa yaquulu shay-an wax aanu dhahaynin ilaa sadaro canhu ay ku kaaftamayaan yani ku qancayaan waxalla wuxuu yidhaaba hadal aan lagu soo celinayninoo dadku ay qaadanayaan ninkii buu la yaabo ninkana muxuu yahay buu yidhi markiiba buu u aytu rajulan nin baan arkay yasduru nnaasu dadku ay ka fulayaan yani ay ku qancayaan oo ku kala ka kala dareerayaan can ra'yi ra'yigiisa laa yaquulu shay-an ilaa sadaruu canhu wax ma dhahayo ilaa waxa uu dhahay bay dadku ku kaabtoomayaan oo qaadanayaan oo muxuu ahay ay ku fulayaan qultu man hada waa kuma ninkanu qaaluu rasuulu اllah salى اllahu alayh wali waslm waa rasuulka allah qultu markaasa waxaa idhi calayka asalaamu ya rasuula allah maratayn laba goor baan idhi qaala markaasuu yihi laa taqul calayka asalaamu calayka asalaamu ha dhihin calayka asalaamu taxiyat lmowta calayka asalaamu waa dadka dhintay salaamtiisa hadhihin calayka asalaam waa calaykada aad horraysiiso dadka dhintay salaamtiisa weeyada marka wuxuu ka wadaa caadada carabta waxay ahaan jireen waxay ahaan jirtay markay qof dhintay weeyaan yay calayka salaam ullahi ya fulaani wax sidaasay dhihi jireen oo calayka salaamtay calaykaday horraysiin jireen sidii nin shaaciruhu nin dhintay oo qays ibni caasim ilminqari la dhihi jiray u dhahday calayka salaam ullahi qaysa bna caasimin waraxmatuhu maa shaa an yataraxama sidaasay marka cadadooda lahayd marka calayka salaamudaas habkaasay leedahay taa ha dhihin qultu markaasa waxaan idhi anta rasuulullah ma rasuulka allaa tahay qaala ana ullah aladii idaa asaabaka durun fadacawtahu kashafahu canka anugu waxaan ahay rasuulkii alle allihii oo ahaa marka ay dhibaata kugu dhacdo ood barida kaa qaada rasuulku soo diray ayaan ahay wa idaa asaabaka caamu sana abaar ka wada yani sanad abaareed hadday kugu dhaadana fadacawtahu aada baridana ambatahaa laka kuu soo bixinayo intuu kuu keeno barwaaqa kaaga dhigaya rabbigaas rasuulku soo diray baan ahay idaa kunta biardin qafrin marka aad joogto meel lama degaana aw ah falaatin ama meel bahgooyo ah fadallad raaxilatuka hashaadii ay lunto fadacawtahu aada baridana raddahaa calayka kuu soo celinaya rabbigaas kuu soo diray baan ahay qaala jaabir wuxuu yihi radia allahu canhu qultu markaas waxaan ichad ilaya yani amar <clears throat> qaala markaasuu yihi laa tasubana axada qofna ha caayin qaala famaa sababtu bacdahu xuran walaa cabdan walaa baciiran walaa shaata isaga hadalkaa dabadi qof xor ah iyo qof addoona ah iyo awr iyo neef ariya iyo waxba weligay ma caayin caayin qofna caayintiibaa maatu qabsaday walaa taxqiranna min almacruufi shay-a wax oo macruufka ana ha xaqirin oo ha yaraysanin oo yaraan haysaga daynin wa an tukallima walow haba ahaada inaad la hadasho akhaaka walaalka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk adigoo wejigaagu u furfuran inaad walaalka la hadashan ha atee wax khayr ha yaraysanin taas waa tu abu radi allahu canhu kula dardaarmay nabigu sal alay slam ina dalika min almacruuf kaas macruuf buu ka mid yahay inaad walaalkaa weji furfuran iyo bashaasho iyo soo dhaweyn kula hadasheen warfac izaaraka ilaa nisfi saaq duntigaagana kor ugu qaad ilaa kubka kala barhkiisa fain abayta haddaad diiddo inaad halkaa gaadhsiisana fa ila alkacbayn ilaa anqowyada gaadhsii wa iyaaka wa waisbaala alizaar kala ilaali adiga iyo hoos dhulkujiidkiisa fainahu min almakhiila kibir buu kaasu ka mid yahay iyo xarage wain allaha laa yuxibu lmakhiila allana kibirta iyo xaragegamada ma jecla wain imru'un shatamak haddii qof uu ku caayo wacayaraka uu kugu ceebeeyo bimaa yaclamu fiika uu kugu ogyahood leedahay falaa tucayirhu bimaa taclamu fiihi ha ku caayin oo ha ku ceebaynin waxa aad ku og tahay fainamaa eh, wabaalu dalika calayhi arrintaas dhibaatadeeda isagay dushiisa tahay isaga dembigii qaadanaya aduu ka aamus marka wuxuu kugu ogyahay hadduu kugu caayo waxaad ku ogtahay ku caayo kaba sii daran yani marka inaad ku iftirooto oo waxaan ku ogay inaad ku caydo inuu hana ku bilaabin marka kubilo isagu maga jiro oo kii hortii hore soo yidhi laa tasubanna axadan marka xataa qofka ku caaya ee wax xun oo kugu sheega adiguna wuxun aada ku og tahay kaa kolay kuta waxba ha ku sheegin iskaga aamu rawaahu abu daawuud oo tirmidiyu biisnaadin صaxiix wa qaala tirmidiyu xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waxa weeyaan xadiidun xasanu صaxiix weeyaan xadiidka ajzaa ka mida baa noo soo hormartay oo waxay ku soo hormartay raqم ستمية خمسة وتسعين و raqم مية واحد وعشhرين isagoo taamana wuxuu soo noqon doonaa raqم ثمنمية ستة وخمسين waana sida uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikh الألbاني في صaحيح الجامع الصغير وعن أbي هريرةa رضي الله عنه qاala بynmaa رaجuل يصلي mar uu nin socday ee tukanaayay musbilun izaarahu rajulkaasoo oo gu-iisa dhulka ku jiiday oo marada dhulka gaadhsiiyey u qaala lahu rasuulu llahi sal l slm rasuulka alle ku yidhi idhab fatawada orodoo soo weysa qaado fadahaba fatawada waa tagay oo waa soo weysa qaatay uma jaa haddana waa yimid faqaala markaasuu idhab fatawada faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yihi yaa rasuula allahi maa lak rasuulka allo maxaad leedahay amartahu an yatawada'a uma sakata canhu waxaad fartay inuu soo weyse qaato markaasaad ka aamustay oo waxba maadan u sheegin soo weyse qaado u tili ina maadan usheegin sheegin tuka maadan dhihin waxba kale maadan dhihine qaala inahu kaana yusallii wa huwa musbilun izaara wuu tukanaya isaga oo gudihiisa dhulka ku jiidaya wain allaha laa yaqbalu salaata rajulin musbil allana ma aqbalo nin musbil oo go dhulka ku jiidaya salaadiisa ma aqbalo rawaahu abu dawuuda biisnaadin صaxiixin calaa shardi muslim isnaad saxiixo calaa shardi muslim ah ayuu ku wariyey abu dawuud wuu leeyahay alimaamu الnawowi radi allahu tacaala canhu sheekh alalbanina xadiidka wuu daciifinayaayo fii mishkaati اlmasaabiix ayuu ku daciifiyey iyo daciifu abi dawuud labadaba waa ku daciifiyey oo xadiidka daciif buu ka dhigay sababka u daciifayna waxaa weeyaan qaala almundiriyu wa fii sanadihi abu jacfar rajulu min ahli اlmadinati laa yucrafu ismuh ayb وأخرج أbو dاوuد من xadيiث بن مسعوud رضي الله عنه qال سمعت رsuل الله صل ل سلم يقول من أسبل إزاarه في صلاaته خyلاء falaysa min allahi fii xillin walaa xaraam wa sanaduhu saxiix kaasaa marka isagu shaahid u noqon karaayo ama kaas in lagu bedelaba ayaa wanaagsanayd kamse marka kollay sanadkiisa ninkaa daciifka ee abu jacfar la ydhaah ee wuxuu yahay ba aan la aqoonin abu jacfarkaasoo la maqlay kaliya oo majhuulkaaka ninkaasaa ku jira wa can qays ibni bishrin الtaqlabiy qaala akbaranii abi aabbahay baa wuxuu iga warramay bishr la yidhaaho wa kaana jaliisan liabidardaa'i radia allahu canhu abudardaa buu la fadhiisan jiray qaala kaana bidimashqa rajulu min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi waali wasalam yuqaalu lahu sahl bnu alxandaliya waxaa dimashqo joogi jiray nin asxaabtii nabiga sala allahu alayh waali wasalam radiallahu canhum ka mid ahoo sahl bnu alxandaliya la yidhaahaa wa kaana rajulan mutawaxida wuxuu ahaa nin oo keligi joog ah keligii iska joogo oo dikri badan falaa yujaalisu nnaasa dadka aan la fadhiisanaynin nin ubadlaawo ana uu ahaa innamaa huwa salaatun salaadun unbuse uu ku jiraayey fa idaa faraqa markuu salaadaa dhammeeyana hmm? qallamaa ah. <clears throat> yujaalisu nnaasa wax yar buu dadka la fadhiisan jiray inamaa huwa salaaة faإida faraga fainamaa huwa tasbiixu watakbiiru xataa yaأtiya ahlah salaad un buu isagu ahaa salaadda si u badinaya baa salaadda nafteedii laga dhigaya kolkuu salaada dhammeeyana tasbiix iyo takbiir iyo dikri alleh unbuu qabsan jiray ilaa uu ka gaadho waqtigii uu gurigiisa u rawixi jiray falama famara binaa wuuna soo maray maalin wanaxnu cinda abidarda radia allahu canhu anagoo abudarda agtiisa fadhina faqaala lahu abudarda abudarda baa wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacunaa walaa taduru ere oo na anfacaan adna waxba aan ku yeelin yani qullana ba ka dhigan yahay no nagu dheh ere oo ana wax noo tara adna wax ku yeelin qaala markaasu wuxuu yidhi bacata rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wslam sariya rasuulka allah wuxuu diray guutuu diray faqadimad waa soo noqoto waa timid fajaءa rajulu minhum nin kamida baa yimid fajalasa fi lmajlis aladii yajlisu fihi rasuulu llahi sala allahu alيyh wali slm wuxuu fadhiistay majliskii rasuulka alle sal ly slm fadhiyey faqaala lirajulin ilaa janbihi nin dhinaciisa fadhiyey buu ku yidhi low ra'aytanaa haddaadna arki lahayd xiina iltaqaynaa naxnu waalcaduw markaan kulannay annagii cadowgii faxamala fulaanun hebel ayaa weeraray watacana waa nin buu weeraray oo waran ku dhuftay fa faqaala markaas wuxu isagoo ku dhaadanaya khudhaa wa ana algulaamu algifaariy qaado wiilkii ifaar reer khifaar baan ahaye kayfa taraa dalika kayfa taraa fii qowli seed u arkaysaa hadalkiisa ninkaa cadowga intuusaa u dilay uu dhaatay qaala markaasuu uhi maa araahu maa uraahu ilaa qad baطla ajruhu an uma malaynaya ilaa ajriisu inuu buray mooy wax kale fasamica dalika aakharu nin kala hadalkii maqlay nimankii sheekadoodii faqaala markaasuu yihi hadalkiibuu ku darsaday isaguna oo maa araa bidalika ba'san arrintaa wax dhibaata anuu ma arkaayo fatanaazacaa waa murmeen xataa samica rasuulu llahi sala allahu alayh waali slam rasuulka allah oo hadalladoodii maqlay faqaala markaasuu wuxuu yidhi subxaana allah laa ba'sa an yu'jara wayuxmad dhibaato male in ajrin alla siiyo lana ammaano dadku ammaanaan kol niyadiisu alla u ammaano ayna ahayn in la ogaado markaa lagu ammaano allana ajrigiisu ku leeyahy waxba dhib male fara'aytu abadardaa-i radia allahu canhu abudardaa baan arkay buu leeyahay ninkii la yidhaha bish sura bidalika arrintaa isagoo ku farxay wa jacala yarfacu ra'sahu ilayhi madaxiisu kor ugu qaadayo kor buu u fiiranay ille waa kor taagnaaye wayaquulu wuxuuna dhahayay anta samicta dalika min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam ma adigaa ka maqlay arrinkaa rasuulka alla salى اllahu alيyh wali wasalam fayaquulu nacam famaa zaala yuciidu calayhi muuna ka zuulin abudarda inuu ku celiyo o yidhah maadaa ka maqlay xataa inii la aquulu ilaa aan ka dhahayay layabrukanna calaa rukbatayh wala jilbuhuba ku fadhiisan doona arrintan siduu ugu u daryeelayo intaa faqradaa xadiidkan kada ka mid ah waxaa isaguna wariyey alimaamu axmed axmed ibn xambal radi allahu canhu baa faqradaa isna wariyey marka waana daciifa oo dacafahu sheikh اlalbani fi daciif اjaamic الصغيr wa irwaء اlgaliil qaala famara binaa yowman maalin kaleu haddana soo maray aakhara oo kale faqaala lahu abudardaa kalimatan tanfacunaa wala taduruk qaala markaasuu qaala lanaa rasuulu llahi sala allau alay waslm rasuulka allahna yidhi almunfiqu cala alkhayl qofka masruufa fardaha oo jihaad dar alla lagu talagalay kalbaasit yadahu qof gacantiisa fidinaya buu lamid yahay bisadaqa sadaqa ku fidinayo had iyo goor gacantiisa u fidsanto sadaqadii dhiibaya laa yaqbiduhaa aan soo laabaynin taasuu la mid yahay intan faqradantadu iyadu waa saxiix oo axmed iyo abu daawuud iyo maali xaakim ayaa wariyey waana saxiixa faqradaasu almunfiqu cala alkhayl intaasu saxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix aljaamic الصغيir ثuma mara binaa yowma aakhar maalin kaloo haddana na soo maray faqaala lahu abudarda abudarda baa ku yidhi kalimatan tanfacuna walaa taduruk qaala markaasu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi nicma arajulu quraymun ilasadiy ninka wanaagsanaa quraym ibni fatik alasadi ah radia allahu canhu ya alasadi lowlaa tuulu jummatihi haddii ayna jiri lahayn halabtiisa dheerideeda tama dheer aad u dheer uu lahaa wa isbaalu isaarihi iyo hoosguntigiisa hoos udhigidiisa uu dhulka xaabinayo haddana labada aanay jeri lahayn fiicnaan lahaayeen ninku fabalaga qurayman quraym bay arintaasu gaadhay facajila waa degdegay intuu maqas iyo wax ka helaayo faأkhada shafratan mindi buu qaatay faqaطaca biha wuxuu ku gooyey jumatahu alabtiisii buu gooyey timaha dheer baa jumma ladha jumma iyo limma iyo wafra iyo timahaas timaha dheer magacyadooda weeyaan kuwa dhegta gaadhi iyo kuwa dhegta dhaafa iyo kuwa garbaha gaadha iyo intuba magacyo kale laleeyihiin timihiisii buu gooyey ilaa uduneeyey ilaa dhegaysa lasinaadkooda ku gooyey wa rafaca isaarahu ilaa ansaafi saaqayhi hoos guntigiisiina saruu u qaaday ilaa muxuu ahaayey koobka kale barhkooda ayuu kor ugu qaaday faqradanna inta xadiidku waa socdaaye faqra faqra ayaan u taqriijinayna marka faqradanna axmed baa wariyey wاlbukhaariyu fi taariikh waana ضaciif weeyaan ضacafahu sheikh اlalbani fi ضaciif الjaamiع الصغيir wa fi mishkaat almasaabix uma mara bina ywma aakhara maalin kaleo afraad bu haddana na soo maray faqaala lahu abudarda kalimatan tanfacuna walaa taduruk qaala markaasuu samictu rasul l sl l slm yaquul inakum qaadimuuna calىa ikhwaanikum walaalihiin baad u gelaysaan oo u tegaysaane iyagoo safar ka soo noqdaan faaslixuu rixaalakum hagaajiya oo wanaajiya qurxiya koorayaalkiisna kooraha awrta waaslixuu libaasakum hugiinnana hagaajiyo dharkiinna hagaajista xataa takuunuu kaanakum shaama fi nnaas ilaa aad ka noqotaan sidii shaam bar oo kale ama dhibic oo kale jabkaankaa noqotay aanad kuwa ka tilmaaman siday bartaaba ay uga tilmaamantahay jirka intiisa kale midabkeeda ku khilaafsan yahay uga muuqato hadalka uga muuqato ama quruxdiina iyo habkiina iyo muxuu ahayey wanaagiina uu ka muuqdo fa ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxush alla ma jecla fuxshiga iyo tafaxushka toona ma jecla fuxshiga hadda ka hor baan soo marray iyo tafaxushkaba faxushka marka waxaa weeyaan waa <clears throat> adabdarada iyo xishood la-aanta iyo isdullayntan nafteeda hadda faxush waa la yidhaaho isagaa laga wadaa tafaxushkuna waa iska doondoonidda <clears throat> xadiidka eh, intan tada dambe waa laa yuxib wala tafaxush iyada muslim baa wariyey oo eh, eh, ibnu maajahna isna ugu wariyey oo lafdigaana ibnu maaja baa leh um, uh, wuxuuna ka wariyay can caaisha uh, uh, yaa caaisha in allaha laa yuxib iyaaki alfuxsha fain allaha laa yuxib alfuxsha wala tafaxush intaas marka xadiid kale ayaa ku asaxday laakiin xadiidkan isagu daciif weeyaan rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud baa wariyey biisnaadin xasan sanadoo xasana buu ku wariyey waxaa kaloo wariyey axmed iyo ibnu maaja iyo xaakim ayaa iyaguna wariyey ilaa qaysa bna bishrin qays bna bishrin mooyaane faاkhtalafuu fi tawhiiqihi wa tadciifihi isaga way isku khilaafeen inuu hiqo yahay iyo inuu daciif yahay waqad rawaa lahu muslim muslim baase isaga min rijaali muslim uu kamid ah, muslim baa wax ka wariyey xadiidkan kadana bituulihi waxaa wariyey isaguna axmed iyo buhaari taariikh xadiidkana sidaasuu yidhi alimaamu nawwi radi allahu canhu xadiidka xasan buu ka dhigay laakiin xadiidku daciif weeyaan qofka uu leeyahay xadiidkaas isaga mooyantooda kale waa waa rag maxaa xasana weeyaanna ma aha mushkiladu isaga ma ahe waa aabbihi aabbihi oo bishri taqlabi ah ninkaas weeyaan ninka uu xadiidku sababtiisa uu ku daciifay ضacafahu sheikh اlalbani fi mishkaati الmasaabix wa irwaaء اlgaliil wa غayrihima xadiidku marka sidaas uu daciif ku yahay laakiin faqra faqra oo iyadu shawaahid kale leh oo riwaayaad kale ku asaxday ayaa jirta oo marka kuwaan sheeg sheegayna dhexda ku sheeg sheegayna wa an abi saciid can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sala ly slm izrat lmuslimi ilaa nisfi saaq walaa xaraja aw laa junaaxa fima baynahu wa bayna alkacbayn fama kana asfala min alkacbayni fahuwa fi nnar wman jara izaarahu batara lam yandur illahu ilayhi izrat lmu'min almuslim qofka muslimkaa guntigiisu siduu u guntadaayo ilaa nisfi saaq waa kubka kala barhkiisa kubka kale barhkiisa weynugaaro walaa xaraja dhib male buu yihi mise walaa junaaxa dembi male buu yidhi fima baynahu wabayna alkacbayn inta halkaa iyada niso saaqa iyo udhaxaysa aan qowyadana dhib malaho waa bannaan tahay halka ugu wanaagsanse waa nisu saaq famaa kaana asfala min alkacbayn wixii a mid ka hooseeya labada aan qow fa fi naar naarta fahuwa huwa fi naar naarta ayuu galayaa intaana waa soo maray waman jara izaarahu baطran qofkii osguntigiisa dhulka ku jiido dhulka xaabsiiya kibir iyo iska yeelyeel iyo axragana u yeelaya lam yandur illaahu ilayhi alla ma fiiriyo alla qiyaamaha subxaanahu wa tacaala ma fiiriyo rawahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay isnaad saxiixa weeyaan xadiidkanu saxiix weeyaan saxaxahu sheikh albani fi saxiix jaamic sagiir xadiidkan kadana waxa weeyaan xudayfa ayaa isaguna riwaayo kale ku wariyey oo wuxuu ahaa riwaayadiisu inuu yidhi mawdicu lizaari ilaa ansaafi saaqayn waalcadala meesha hoos guntigu waa labada kub dhexdooda iyo muruqa labada kub kala barhkooda iyo halka maxaa muruqa weyn uu kusoo dhammaado halkaas weeyaan fain abayta fa faashal haddaad diiddo wax yar ka hoosaysii fain abayta haddii aad taa diidana fa min waraa'i الsaaqayn labada kub gadaashooda yani hoos u dhig walaa xaqa lilkacbayni fi lizaar labada aanqow ka xaq kuma leh maxaa hoos guntiga xadiidkaana waxaa wariya النasaaئي والتirmidiyu وأحmed وبن maaجة عan xudayfةa radي الlahu canhu wahuwa xadiiث صaحيix صaxaxu sheikh الألbani fi صaحيح الjaamiع الصغير wa silsilaة الأxaadiiث الصaحيixa labadan xadiiث marka waa iswaafaqsan yihiin labadan xadiiث iyo xadiidka kale ee qaarkaad soo marrayba waxay isku waafaqsan yihiin hoos guntiga inaan aanqawyada la dhaafsiin karaynin wixii aanqawga dhaafaayo uu saaxiibkiisu naarku mudanayo وعn iبni cmr radي allahu canهuma qaal marartu calى rasuuli الlahi salى اllahu عalيyh wali slm rasuulka allaan soo maray wa fii izaari istirkhaa isagoo hoos guntigaygana uu ku jiro hoosudha hoos uu jidhn hoos dhacay aan soo maray uu raaraco hoos u raaraco fa qaala yaa cabdallahi irfac izaarak cabdullaahi ow guntigaaga hoos u qaad fa rafactuhu kor baan u qaaday uma qaala markaasuu uhi zid ku dar fazidtu waan ku daray famaa ziltu ma aanan ka zuulin maalintaa intii ka dambaysa ataxaraaha inaan ku dadaalo meesha iyada ahayd meeshii uu rasuulku ii gaadhsiiyey inaan gaadhsiiya bacdu yani bacda dalika alyowm faqaala bacdu اlqowm raggii meesha fadhiya ibnu cumar radi allahu canhuma xadiidka ka maqlay baa qaarkood waxay yidhaaheen ilaa ayna xaggee halkee buu kuu gaadhsiiyey qaala ilaa ansaafi saaqayn labada kub kala barhkooda rawaahu muslim وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم يعني بن cمر من جر ثوبه خyلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة qofkii hoos guntigiisa hoos dhulka ku jiida alla subxaanahu wa tacaala ma fiiriyo maalinta qiyaamaha ah faqaalat umu salama radi allahu canha umu salama waxay dhahday kayfa kayfa tasnacu nisaau biduyuulihinna say haweenku u gelayaan muxuu ahaayey xaynkooda maradooda faraqeeda say u gelayaan haweenku hadda ka hor waxaanu soo marray abubakrin radi allahu canhu inuu su-aalay oo uu yidhi aniga go hoos buu iiga dhacayna hadba kor usoo hejiya mooyaane marka kolkuu maqlay xadiidka nebiga sal allahu alay waslam yuu naftiisa iyo xaaladiisu isku ogaa ayuu istifsaar ku sameeyey umu salamana radi allahu canha haweenka ayay u su-aalaysaa oo leedahay haweenku inay ragga la mid yihiin iyo inaanan la mid ahayn inaanan la mid ahayn bay marka ogaatay oo waxay og tahay hadhow su-aalkeeda laga garan doona haweenka eh, gondahoodu inay cawro yihiin markaasay tiri marka yaa rasuul allah eh, marka kubabka iyaga iska bandhaaf bal haddii goldihii ay hadhow eh, ka dacwoon doonto eegomadaha hoose waxaa weeyaan marka inay hubabka nuskooda ha la geeyo dadka la leeyahay inayna haweenku ku jirin way dareentay marka sidaa daraaddeed bay u su-aalaysa say marka yeelayaan haweenku xaynkooda ay ku samaynayaan qaala yurkiina shibraa taakay hoosu dhigayaan taakay hoosu sii daynayaan yacni meesha raggu ay gaadhsiiyaan oo kubka ah yay taaka hoosuga sii daynayaan qaalad markaasi waxay tihi idan tabdu aqdaamuhunna tankashifu aqdaamuhunna marka waxaa muuqanaysa oo qaawanaanaysa gundahooda hoose oo taakawn hadday hoos u dhigaan ma ma qarinayaan gundahooda gaar ahaan markay soconayaan tallaabada qaadaan qaala fa yurkiina diraacan laa yazidna calayhi waxay hoos u dhigayaan suxul bay hoos u dhigayaan kumana ziyaadinayaan waxba kuma darayaan kama badinayaan marka kolkii nusku saaqa laga bilaabo haddii marka uu diraac hoos loo dhigo dhulkay gaadhayaan oo lugta kolkay qaadayaan kolay ku tahay ma muuqanayaan oo marka qaawani lagama baqaayo rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waa xadiid saxiixa <clears throat> waxaa saxiix yeelay asheikh اlalbani fi saxiix jaamic sagiir isagoo mukhtasar ah ayuu sheegay ah. baabu istixbaabi tarki tarafuci fi libaasi tawaaduca jeclaanta la jeclaaday in laga tago muxuu ahaa dharka qaaliga ee rafiica ah qaadashadiisa oo tawaaduc daraaddi looga tago tawaaduc daraaddi bakhiilnimo daraaddeed iyo mal ukuurid la-aan aanay ahayne tawaaduc iyo kibir baa ku galaya waxaan gaday iyo haddaad xidhato dharkaas faakhirka iyo kibir buu keenaya inuu daraad isaga daayo oo dhar dharkaas ka hooseeya uu xidho qad sabaqa fii baabi fadli اljuuci wa khushuunati alcaysh jumalun tatacallaqu bihada albaab baabkaas isagaa waxaa noogu soo hormaray axaadiid oo ku tacalluqsan oo ku saabsan baabkan kada isagaa oo munaasabo ku leh way noo soo horumartay hal xadiid oo kalena marka waa ku daraya marka baabkaas dib ha loogu noqdo baabka iyo baabkan hala muqaaranaya marka وعn mعاad بن أنس رضي الله عنه أن رsuل الله صل سلم qاal man taraka الlibaasa تawaaduعa لlah qofkii dharka iska da yani dharka sarsare ee qaaliga ah iyo dhar fara badan iyo waxyaalahaas oo aan u baahnayn iyo iibsashadiisa qofka iska dhaafa tawaaduca lilahi tacaala tawaaduc alle u tawaaducaya daraaddi uga taga wahuwa yaqdiru calayhi sina uu kari karo uu iibsan karo dacaahu allahu yowma alqiyaama maalinta qiyaamahu alla u dhawaaqaa calaa ru'uusi alkhalaa'iq dadka dushoodu alla uga dhawaaqaa xataa yukhayirahu ilaahu ka khiyaargeliyo min ayi xulali liimaani shaaa yalbasuha badladaha iimaanka miduu doono inuu ka qaato oo ka xidho yuu alla khiyaar gelinayaa bedlada marka badla eh, eh, maxaahay dharkii iimaanka la yidhaah iyo tiijaan oo lagu magacaabo tiijaanka iimaankiyo baa jira oo allowna xaalkooda uu og yahay dharkaasaa marka loo xidhayaa la dhahayaa kala bax adugu taa doonto ka xidho <clears throat> rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa huwa kama qaal falxadiidu xasan xasanahu shaykhu اlalbani fi saxiix اljamic الصغيr wa fi غayri <clears throat> baabu istixbaabi الtawasuطi fi اllibaas dhexdhexaysi ictidaal iyo dhexdhexaysi uu xagga dharka ku dhexdhexaysto oo dhar liita oo muxuu ahaayey dadku ay ku xaqiraanna aanu xidhanin dhar saro oo dadku ay kula yaabaanna aanu xidhanine mid dhexdhexaada uu xidho walaa yaqtasiru calaa maa maa yusrii bihi aanu ku gaabsanin wax oo lagu xaqiraayo ligayri xaaja xaaja la-aan hadday wax sabab oo sharciyahoo dhar aada u liita inuu qaato ku kallifaayo uu jiro isaga ha qaato laakiin haddii aanu jirin waa inuu dhar dhexdhexaad oo macquula uu xidho oo waxa dadku ay ku xaqirayaan kula yaabayaane ku ishaaqsanayaan aanu ku gaabsanin walaa maqsuudin sharciy wa can camr bni shucayb can abihi can jaddihi radia allahu canhu qaala qaala rasulu llahi sal ly slam in allaha yuxibu an yara ahara nicmatihi calaa cabdih alle wuxuu jecel yahay inuu ku arko addoonkiisa inuu ku arko nicmadiisa calaam raadkeedii inuu ku arko nicmadiisa ka muuqato markuu alle subxaana watacaala addoonka uu nicmo iyo maal uu siiyo alle wuxuu jecel yahay addoonkiisa inuu ku arko ay ka muuqato nicmadiisa calaamadeedii oo dharkiisa iyo cuntadiisa iyo jidhkiisa iyo timihiisa si u hagaajisanayay iyo garhkiisa u jallaynayay iyo ay ka muuqato isagoo oon marka taraf iyo badakna aan gaadhaynin oo aan ku xadgudbaynin inaanu isku celiiriyin oo aan isaga oo maal alla siiyo alla u nicmeeyey faqiirnimo iyo miskinnimo aanay ka muuqanin taasuu alla jeceliya subxaanahu wa tacaala lianno waxay ka mid tahay nicmadii alla oo lagu sheekeeyay bay ka mid tahay allana waa ka yidhi amaa binicmati rabbika faxadid ku sheekee nicmada rabbigaayo ha qarinin marka nicmada sheekaynteeduna shukri alla weeyaan <coughs> rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu shaykhu اlalbani fi saxiix اljaamic الصaغيir weliba waxaa kaloo isaguna wariyay cimraan ibni xusein ayaa wariyey isaguna tanoo kale wariyey xadiidkan oo kale cinda alimaami axmed radia allahu canhu غayrkiisna xadiidkan kada weliba xaakim baa isaguna wariyey xadiidkan kadu marka alfaad kale buu leeyahay oo alfaaddiisa waxaa ka mida inuu yidhi idaa aataaka allahu maalan falyara ahara nicmati اllahi calayka wa karaamatihi kolkuu alla maalku siiyo ha lagugu arko ha kaa muuqato nicmada alle iyo muxuaha maamuustiisa alla uu ku maamuusay calaamadaadii iyo raadkeedii ha kaa muuqdo rawahu halaaثa wاlxaakim wa axmed ayaa wariyey wالنasaaئiyu wa abu dawuud wabnu sacdi wالdarimiyu waxaan ujeeda can waalidi abiاlaxwas صaxiixu اljaamiع الصغيir iyo gaayaة اlmaraam iyo mishkaat masaabic intaasuu ku sheegay sheekh alalbanina ou ku saxiix yeelay xadiidkana waa saxiix lafdi kalena wuxuu ahaa idaa aataaka allahu maalan falyura calayka ha lagugu arko ha kaa muuqdo faina allaha yuxibu an faina allaha yuxibu an yaraa aharahu calaa cabdihi xasanan walaa yuxibu اlbu'sa wala اtabaa'us albukhaari ayaa ku wariyey fi taariikh wاطabaraani baa isna wariyey wadiya almaqdisiy ayaa isna wariyey can zuhayr bna abi calqama wuxuuna ku saxiix yeelay غاayة الmaraam sheekh األbani xadiidka labada xadiioo may kan dambe xasan weeyaan isagu kan dambe xasan way ka horaana saxiix buu ahaa marka intaasoo axaadiidiiba waxay isku waafaqaysaa alla subxaanahu wa tacaala nicmada in la muujiyo waa jecel yahay laakiin nicmada muujinta la muujinaya oo shukran lilahi subxaanahu wa tacaala wa taxadutan wa idhaaran liahari nicmatihi loo muujinayaa waa inaan xadda lagaga bixin oo faqri iyo faanfaan iyo marka ayna noqonin marka aayaddii aan soo marray waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaama oo iqtisaad fi lmaciisha baabkeeda aan ku soo maray taa in lagu socdo weeyaan oo qofku aanu isna dullaynin aanu kana badbadinin oo iskibrinin cuntadii iyo cabitaankiisa iyo gogashiisa iyo waxa iyo guryihiisi iyo gawaadhidiisi iyo waxa sidaas oo dhanbaba kulligood in ahartii alle iyo nicmadiisuna ay ka muuqato aanu kana badbadinin baa laga rabaa qofka baabu taxriimi libaasi اlxariiri cala الrijaal wa taxriimi juluusihim calayh waاstinaadihim ilayh wa jawaazi lubsihi lilnisaa xaaraamaynta ragga laga xaaraameeyey dharka xariirta inay xidhaan iyo inay ku fadhiistaan oo gogol ka dhigtaan iyo inay ku jiqlisaano barkin iyo ka dhigtaan iyo inay arrintaasu u bannaan tahay haweenka can cumar bn الخطaabi radي allahu anhu qaala qaala rasuulu lahi salى اllahu alيyه wali wslam laa talbasu اlxariir xariirta ha xidhanina faina man man labisahu fi dunya qofka adduunyada ku xidhaayo lam yalbasu fi laakhira aakhira kuma xidhanaya muttafaqun caleyh xataa haddii alla uu galo oo dembigiisa uu ka dhaafo xidhashada dembigeeda uu ka dhaafo naar aanu ku gelinin waa laga xirmaanayaa waa laga qadinayaa adigu waxaad dhahaya adduunkii waad kusoo laasatay tantada adduunkii waad ku xidhan jirtay aakhira kuma xidhanaysid وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه علي سلم يقول إنما يلبس الxرير man laa خلاqa lahu man laa khalaqa lahu yani man laa nasiiba lahu qof aan ayaan lahayn oo aakhira nasiib aan ku lahayn unbaa xariirta xidha waa ragci muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lilbukhaariy man laa khalaqa lahu fi laakhira fi laakhira buu kusii daray wa qowluhu man laa khalaqa lahu ay laa nasiiba lahu qof aan nasiib aan ku lahayn oon aakhira aan ku intifaacaynin ila aakhira dadkeeda waa ka alla yidhi walibaasuhum fiiha xariir dadkaas marka kuma jiraayo qofka adduunka ku xidhan jirayo وعn أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وعن علي رضي الله عنه qاaل رأيtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka allaan arkay أخذa xariiran isagoo xariir gacan ku qabtay fajacalaha fii yamiinihi midigtiisa yeelay oo midigta ku qabtay وadahaban dahabna qaaday oo fajacalahu fii shimaalihi bidixdiisa yeelay ثuma qaala haddana yidhi ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii labadantadu xaraam bay ka yihiin ummadayda labkooda yani ragga ummadayda raggooda xaraam bay ka yihiin labadantadu inay xidhaan marka ragga waaweyn xaraam bay ka yihiin wiilasha yaryarka inay waalidkooda xaraam ka tahay inay u xidhaan waxa weeyaan marka dukuur buu yidhi mooyaane rijaal ma aanu dhihin rawaha abu daawuuda biisnaadin xasan waa xasan ligayrihi weliba weeyaan oo <clears throat> maya saxiixun ligayrihi weeyaan oo sheikh اlalbani صaxiix buu ka dhigay fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa irwaء اlغaliil lakin الsheekh cabdilcaziiz rabaax waa zamiilu ayaa iyagu waxay leeyihiin صaxiix weeye lakin صaxiix bishawaahidihi isagu alalbani bishawaahidihi kuma qaydin marka wuxuu le xadiiثu صaxiix bishawaahidihi wa minha shawaahidana waxaa ka mid a xadiiث abu musa alآti wandur baqiyataha fi naصb الraaya kitaabu naصb الraaya لأxaadiiث الhidaayة lisheekh jamaal الdiin الzaylaci shawaahidda aada u sheegay buu marka leeyahy عن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم waxaa laga xaraameeyey Ehm, xidashada xariirta iyo dahabka labka ummadayda waana loo xalaaleeyey dhadigoodana kii hore e, xadiidkii cali ahaa radia allahu canhu ma aanu sheegin wuu cilla liinaafihim laakiin waa laga fahmayey karaa marka isagu sii caddeeyey mafhuumkii kolay ku tahay manduuqa dhigay rawaahu التirmidiy وqala xadiiث xasn صaxiix wahuwa kama qaal xadiid صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbaniy fi صaxiix jaamiع الصغيir وعan xudayfata radي allahu canhu qaala nahaana الnabiyu sal ه ly slm wuxuu naga reebay nebiga alle slى اllahu عalayh wali waslm an nashraba fi aaniyati الdahabi wاlfida inaan wax ku cabno weelasha dahabka iyo fidada wa an naakula fiiha iyo inaan wax ku cunno wa can lubsi اlxariir xariirta xidhashadeedana waa naga reebay wاdibaaj diibaajkuna waa nooc ka mid a xirashadiisa waa naga reebay wa an najlis caleyh inaan ku fadhiisanno oo joodar iyo barkin iyo waxaas iyo aan ka dhiganno iyadana waa naga reebay rawa albukhaari marka kolka la leeyahay in lagu cuno iyo sidaas laleeyahay koobabka iyo suxuunta iyo dheryaha wax lagu karsanaayo iyo macalgadda lagu cunaayo iyo fargeetada iyo kulli waxaas oo dhan wixii wax lagu cunoo dhaniba kulligood waa soo gelaysaa marka waa inaan waxba arrintaas oo kale aan lagu cunin oo haddii waxaa sii daran kolkii marka beled gaalaad la joogo oo laga yaabo inay hudheelada waaweyn iyo muxuu ahay dadka aqniyada iyo madaxdii lagu soo jiidanayo inay weelashaas noocaas oo kale gaar ahaan fargeetoyaalka iyo muxuu ahay macalgadihii iyo inay yihiin dahab iyo xariir iyo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh